subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka falqaynta wararka oo subaxdaba ad ka dhegeysataan keyenen wiilkaygiiow hee ii tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib oh, waa sooxnimo axadda taariikhdan ay ku beegan tahay laba iyo tobanka bisha koo iyo tobanaad labada kun saddex iyo labaatanka qodobada saaka aad barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa si kulul uga hadlay duqaymaha israa'iil ay ka geysanayso magaalada khaza ee falastiiniyiinta ay degan yihiin islamarkaana halkaasi ay ku goodoonsan yihiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhaliilo u jeediyey israa'iil waxa uuna sheegay in waxa ka socda magaalada khaza ay yihiin wax ka baxsan bini'aadanimada loona baahan yahay xal deg deg ah in laga gaaro falaqayn arrintaasi ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale gobolka gedo waxaa ka taagan xaalad bini'aadanimo oo aad u adag iyadoona magaalooyinka gobolkaasi guud ahaanba ay kala go'een een oo aysan jirin magaalo magaalo isu gudbaysa iyadoona sidoo kale sheegay in xaaladda dadka shacabka ah ay ka sii dirayso buundooyinkii magaalooyinka gobolkaasi ayaa intooda badan biyaha ay qariyeen halka kuwo qaarkoodba ay go sidoo kale waxaan barnaamijka ku dhegaysan doontaan dhaqdhaqaaq ciidan ayaa ka socda deegaanada dhaca xadka gobolada galgaduud iyo sidoo kale gobolka shabeellada dhexe iyadoona ciidamada dowladda ay halkaasi isku aruursanayeen muddooyinkii dambe oo ay doonayaan inay gudaha u galaan xuduudda gobolka galgaduud ee markaasi gobolada galcad gal iyo sidoo kale ceeldheer qodobadaas iyo xubintii kalmaan iyo wixii nagu soo kordho ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan waa mar kale iyo falqaynta wararka heestaasi waxay daafur u ahayd barnaamijka falaqeynta wararka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku sugan dalka sacuudiga ayaa khudbad ka jeediyey shirka ay iskugu yimaadeen madaxda wadamada islaamka oo looga hadlayay arinta ka taagan magaalada khaza iyo sidoo kale dhibaatooyinka ay wajahayaan shacabka falastiiniyiinta madaxweyne xasan maxamuud ayaa khudbad ka jeediyay shirkaasi waxa uuna sheegay in waxa ka socda magaalada khaza ay yihiin wax ka baxsan biniaadnimada loona baahan yahay in wadamada islaamka ay keenaan xal deg deg ah oo ay ku badbaadi karaan shacabka falastiiniyiinta wuxuu madaxweyne xasan maxamuud dhaliilo kulul u jeediyey israa'iil waxuuna sheegay in markaasi xeerka caalamiga ah ay kasoo horjeedaan waxa israa'iil ka geysanayso magaalada khaza hadalkan madaxweynaha soomaaliya xaan sheekh maxamuud uu ka jeediyey oo ahaa mid aad u adag ayaan falaqeyn ku sameynaynaa xasan maxamed aweys waryaheena ayaa stuudiyaha igula sugan xasanow bal ka waran khudbadda madaxweynaha markaad dhegaysatay maxaa kaaga baxay waad mahadsantahay farxaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu khudbadiisii intii ugu badan ee uga hadlay in aanan xilligan laga aamusi karin waxa khaza ee xasuuqa ah iyo isirnaceeb iyo isirsifeynba ku socda shacabka falastiniyiinta ee ku nool magaaladaasi gaza madaxweynaha soomaaliya waxa uu ka sheegay kulanka hogaamiyaasha caalamka islaamka oo lagaga arinsanayo xaalada dhulka la gumaysto ee falastiin ee gaza in ay u baahan tahay in si midaysanna ah loo wajaho oo aanan indhaha laga daboolan madaxweynaha waxa uu muujiyay mowqifka soo jireenka ah ee shacabka iyo dowladda soomaaliyeed oo ay ku garab taagan yihiin gobolnimada iyo dowladnimada walaalaheena falastiin waxa uu sheegay in codka jamhuuriyadda soomaaliya uu ku biirinayo baaqyada caalamka islaamka ee ku aadan joojinta xasuuqa iyo isirsifeynta ku socota dadka reer gaza madaxweynaha waxa uu shaaca ka qaaday ah in hadda waxa ay u jeedaan ay tahay sida loo baabi'inayo inayo caruurta falastiiniyiinta oo ay arkayaan saacad weliba ama daqiiqad weliba in duqeyn ay ku socoto taa oo madaxda islaamka aysan ahayn mid gacmaha amaba indhaha ay ka laaban karaan xasuuqa ay israail ay u geysanayso shacabka falastiiniyiinta xasan madaxweynaha waxa uu sheegay ama dhalin u jeediyey israael wadamada islaamkana wuxuu ugu baaqay inay xal keenaan marka markaad khudbadda madaxweynaha iyo tii hore ee ra-iisul wasaaraha isbarbar dhigtay ama asbarbar dhigto mowqifka dowladda soomaaliya dhanka falastiiniyiinta maxaa kaga cadaan madaxweynaha soomaaliya khudbaddan tii ka horeysay oo shirkii u dhexeeyay wadamada afrika iyo sidoo kale ee sacuudiga si qoto dheer ayuu uga hadlay arrinta ku saabsan gaza sidoo kale waxa uu khudbadiisii ugu dambeysay ee xalay uu jeedayba dhinaca iyo wadamada islaamka uu sheegay in dowladda soomaaliya ay ka midaysan yihiin madaxdoodii sida ay baaqiyada caalamka ay ugu biirinayaan in ay ka xun yihiin xasuuqa ku socda shacabka falastiiniyiinta waxaana uu shaaca ka qaaday in loo baahan yahay in la joojiyo xasuuqa iyo sirsafeynta reer gaza oo ay geysanayso israa'iil I am honored to participate in this extraordinary summit regarding Gaza, which is being held under the severe circumstances that Palestinian civilian and children are experiencing in Gaza as we speak right now. I would like also to express my sincere gratitude and appreciation to the Kingdom of Saudi Arabia for the generous... Irfarxano, madaxweynaha waxa uu leeyahay waxaa ka socda Gaza waxa ay ka soo horjeedaa damiirka aadanaha iyo dhammaan xeerarka iyo dhaqanka caalamiga si loo joojiyo waa in la nidaamiyaa ayuu yidhi go-aan midhaysan dowlad madax bannaan oo reer falastiin ay yeeshaan caasimadeeduna ay tahay qudus waa xalka keliya ayuu yidhi ee lagaga hortegi karo qalalaase amni siyaasadeed iyo bulsho oo ka dhaca dhinacayo gobolka madaxweynaha waxa uu yidhi waxaa ka dhacay magaalada gaza waxa ay khilaafsan yihiin dhammaan xeerarka sharciyada caalamka iyo qiyamka bini-aadamka maanta dunida iyo annagaba kama aamusnaan karna ayuu yidhi burburka iyo baaba ku socda een shacabka reer gaza sida aan hadalkiisii ama khudbadiisaba ku jirta madaxweynaha waxa uu carabaabayaa in loo baahan yahay sida ugu dhaqsiyaha badan shacabka dhibaateysan ee reer gaza in loo gaarsiiyo gargaarka bani-aadanimo waxa uu mahadceliyay celiyay dowladda sacuudi carabiya sida ay wadamada islaamka shirkan deg deg ah ay isugu yeertay waxaana uu tilmaamay in loo baahan yahay bayaan deg deg ah oo lasoo saaro iyo shacabka oo laga joojiyo xasuuqa lagu hayo iyo sidoo kale in gargaarka bini-aadanimo si deg deg ah dadkaasi loo gaarsiiyo xasan khudbadda madaxweynaha maxay soomaaliya iyadoo la ogyahay in in soomaaliya laga caabiyo dhan waliba oo dhanka ciidamada ee eh, dhanka eh, dhaqaalaha israa-iilna la ogyahay inay taageerayaan reer galbeedka mhm. saameyn intee leeg ayay ku yeelan kartaa khudbadda madaxweynaha ee arrinta khaza ee uu markaasi si kulul uga hadlay waad mahadsantahay khudbadaha inta badan ba ay jeedinayaan wadamada islaamka hogaamiyaashoodii waxa ay u badnayd in ay cambaareeyaan si la mid ah waxaa hadda eh, gaza ka socda in aysan ahayn eh, wax loo dulqaadan karo waxa uu kala midaysnaa madaxdii kale ee wadamada islaamka iyagu ka qeybgelayay shirkaasi sida madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib erdogan iyo sidoo kale madax kale oo al-sisi uu ka mid yahay bashaar al asad uu ka mid yahay oo iyagu si kulula ah uga hadlayay israel waxa ay geysanayso gabadfallada iyo xasoo wadareedka ay gaza ay ku hayso in aan laga aamusi karin marka wadamadaasi ayuu qeyb uu ka ahaa madaxweynaha soomaaliya khudbadiisa waxaana ay jiidiyeen dhammaantoodii ereye ad adag oo ay ku cambaaraynayaan in aanan xilligana loo dulqaadan karin xasuuqa iyo bombaaneynta ay israel ay ku hayso magaaladaasi gaza kaasina wuxuu ahaa waryaheena xasan maxamed aweys oo markaasi ila fiirinayay ama ila falanqeynayay khudbadii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ka jeediyey shirka ay iskugu yimaadeen madaxda wadamada islaamka oo looga hadlayay dhibaatooyinka ka taagan magaalada khaza weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falanqeynta wararka qeybihii dambe ee barnaamijka falaqeynta wararka ayaan weli ku guda jirnaaye magaalooyinka gobolka gado waxaa ka taagan dhibaatooyin aad u xoogan oo saameyn ku yeeshay isku socodka gobolkaasi iyadoona dadka deegaanadaasi inta badan ay ka barakaceen webiyada gobolka webiga gobolka maraaha ayaa guud ahaanba ku fatahay magaalooyinka waxaana sidoo kale eh, burburay buudooyinka magaalooyinkaasi qaar eh, oo ay ka mid tahay magaalada baardheere sidoo kale magaalada buur dhuube ee gobolkaasi geda ka tirsan sidoo kale magaalooyinka kale ee gobolka sida luuq iyo dolow ayaa buudooyinkii waxaa qariyay daadadka xoogan sidoo kalena waxaa qayldhaan laga muujinayaa walaaca ay qabaan dadka ee eh, ku dhaqan gobolkaasi oo xaalad bini-aadnimo ay ku haysato bara aadan shira bara ah oo ka mid ah siyaasiyiinta gobolka oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa walaac xoogan ka muujiyay dhibaatooyinka gobolka ka taagan dowladda federaalka iyo sidoo kale hay-adaha gargaarka ayuu ugu baaqay in dadkaasi ay gaarsiiyaan gargaar maadaama ay ku goodoonsan yihiin magaalooyinka gobolka oo aysan jirin magaalo magaalo kale u gudbaysa oo buundooyinkii iyo wadooyinkiiba ay guud ahaan xirmeen dadka deegaanka waxaa haya dhibaato weynba haysata ilaahay wuxuu siiyey roobab aad u xoog badan webiyadii dhan baa tahay masiibo weyn oo rabbaaniah baa haysata gobolka ha u badato degmooyinka iyo dhulka qaad karaa ma jiraan wax walaba sidaasay u taagan yihiin gobolku wuxuu u baahan yahay kaalmo ilaahay iyo kaalmo bini aadan waxaa loo baahan yahay inay usoo gurmadaan dowladda dhexe hay-adaheedii kaasina waxauu ahaa bare aadan shire bare hiiraale oo la hadlayay idaacadda kulmiya isla markaana ka warbixinayay dhibaatooyinka gobolka gada ka taagan gabagabada barnaamijka falaqaynta wararka ayaan la soo gaarnay waxaad ku soo dhawaataan xubinta kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hadla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaas waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaane ayaantan waan la yaabay waxaan dhihi lahaa nimayahow amuuraha kan dhacay waa baabiyuuse istarees xunbay igu fureen xalaya leylkiiye aniguna onlayn baan ahaa waan se tahay gooray aroor hore tahaan sii abdhaydsaday ama kaagu waa badan yihiiyo oohin ba isxigay inta eray samaysan anaa aqoon roone aniguna fartaan doono baan qori aqaanaaye ingiliisha soomaali baan wada idhaahdaaye ummaddaan iswada dooxataan kale ilaalshaaye imikan ku odhan ma aha oo kaye animaal sidiisay noqdeen ama ugaartiiye aqliguu dhilid yidhi dadkani waanad aragtaane mintaleejku waa gaaban yahay ama aqoontiiye ogaalkii wax maarayn lahaa waa ka eberkoodi ibtalada intii hurinaysaa istubudiine eh. aniga abwaankooda eh waan ihbinayahay eh. afkii ay fahmaayaanba waan ku aqrinayahay eh. intaad berri mid ku aari lahaa aana ku dilayso adiguna of baad noqonin oo ehelki lahayahay istoobdhaha dagaalada ragio waada ajaranteen wargorgoro fartan doonaan qoraa horaan kuugu ogayne ilaa haddana waa akhrisaa war laayatib laayagirmay kuwaari abwaanbu ah wargorgoro afkalaadin lagu gabyadaan noo bilaabaye ifyo arabwaan waa inaad gabay abuurtaaye iswit inaaf waa inay noqdaan ereyadiisiiye oo linoolnay ujeedkiiyo macnihuu urursanaadaaye aadmigudhahiybadadyaadhaha ajnabiha idinkaa noo bilaabee ninkaan aqaaninay u taale waxaa kaloo la yidhi aseetayaa duweetiyo haddaan eraya sheeg sheego dodishadii arnoobadi iyo dadalacsiite waan cabdullow intaan garanayo way dhaaftay alladii maa yacrifa walaa yatamannak intii haadafadiya eeb eh aniin afartaasa tiri arab eh warmadeeyow dhulna ma roogna cidna ma roogna miyaa tiri wardinka afka kalaad noo bilaabaye eh. ifyu al-shabaab waa inaad qarax samaysaa eh. tubi kilar waa inaad qaatil noqotaaye eh? aftar iyo naba waa inaad cabsi abuurtaa war anna aan ku sii daraya waxaan dhihi lahaa wadda heel ammaan waxaa ka dhiga ruuxaan garanayne howaryuu haddii aan idhaa wada dugtoonaada war kalmaan ilaa ajaanibaa ka mid ahayd waxaa la yidhi hadda ka nin carab ah ratibuuba soo gatay kadibna markuu rarmaagay uu cabaad iyo boodbood bilaabay hadaasna waa ku gabi wuxuuna yidhi yaa baciir yaa baciir bictuka biamaniin falaa tahul caaca waar walla weynay haddaa caalamka ku biirteen mana ixtiraaftaan warnamiywlan afaribiga eedlanka faylaanihata ka hor sauudigaseedi madaasalan arbeed geel rordaw arigi markaasa meeray u soo shagadii warsadaw innii ahbabtu kuntu lbaciir yaxmilunii ahlulmadiina yeri aryamadeeyo berigaad saas dhehaysa la soconaya kii kalena waa kii yidhi arbacata cashara sana qanam walaa cabdulow dadka maanta joogo labaatan sano inayna xoolaha waxdhaamin waa ka muuqataa war bilaashaad ula yaabaysaan afka qalaade jimcihii shalay ninaa bannaanbax gurceel ka dhacay ka qudbeeyey ingiriisho warka ku bilaabay kuna dhammeeyey marka waxaan is isweydiiyey goormaan shacabka reer gurceel ajaanibta noqdeen <laughs> afqalaad aqoonta miya maya maya iyo jari war reer gurcelnaga cilmi badane wadaadka waxaa la yidhi culimmadii ahlusunnuu ka mid ahay nin abadheydahn waa ahay soshal midiyuna kala kicinayaa la yidhi caalamkuna waa afgaranayaan dhacdo foolxunoo magaalada ka dhacdayna oo u sharaxay warnimiyo aan may malaha wadaadka soomaalida af soomaali iyoona arabi inbadanale kuwacdi war iska bedel anu war waaye ingiriisii koyka deamis arye war kalemaanay taliyaha booliska degmada gurceel kornayl cismaan cali hudey shacabka degmada gurceel si la yaab laayo ayuu ula hadlay usan ingiriisa bulbuliyey warwarkahayga dhex gelina hadalka taliyaha markii aan kuu soo koobo waxaan u fahmay eh. ruux aan dembi lahayn ha u dilin walaalkay war shacabka degmada gurceel oo taliyaha hadalkiisa ka mahad celiyana waxay dhaheen eh. dhiranihii walaalkii la dilay ee sharciga dhowray eh. wuxuu yidhi dhulkaygiiyo anoo dhaar u maray ciidda dhar qabiil inaan soo xirtoon dhibo xigaalkayga dhici mee haddaad ila rabteen dhowr inaan dilo e dhalashada loo turo cusmaandhiiqa geli maaha war kale maanay dhacdooyinka isdabajooga ah oo galmudug ka dhacay maalmihii la soo dhaafay waay inkastooy aad u xumaayeen haddana waxaa ii muuqata bulshadu inay bislaatay danihii la watana fahmeen sababtoo ah labadii nin oo culummada ahay oo ganacsadaha dhuusamareeb lagu dilay qaraabadoodii waxay diideen qof aan dembi lahayn in loogu aaro ama qalad qalad lagu soco mowqaf cadna waa ka istaageen waxayna dhaheen dadkii falkan gaystay ehelkooda laga rabaa xalkeeda degmada gurceelna taliyihii booliska walaalkiis gardarre loo dilay sida aad aragteen waa ka u hadloo yidhi tilaabo sharciga ka soo jeeda qofkii qaada asay ku kooban tahay walaalkayna qofaan dembi lahayn ciddii wax u yeesha ayadaa loo soo qabanayaoo tilaabo sharciga laga qaadaya shacabka gurceelna falkaa iyo falalkii ka horreeyey siday uga xun yihiin banaanbaxay ku muujiyeen matabaanna waa ogeydeeno kuwii ku dilay gudoomiyihii dhallinyarada degmada isla markiiaa ilaahay cadaalad ku xukumo iyagiyaa qasqaas fuliyey oo gacankudhiglihii dilay hadda ilaa iyo hadda muraadkii laga lahaa iyo iskahorkaynkii dadkaas waxba kama fulin oo hadda qandaraasyadaas dadkii bixiye lacagtii maka khasaartay war mudaharaadkaa markaan daawaday waxaa iiga soo baxday kuwa dhagarta raadinaya ee belada dhoobdhooba dhanka wacan haddaynaan ka marin waa dhib soo noqon war inkastoo siday waxu u qorshayseenaan wax ugu hirgelin haddana ibliis ma quustee in laga digtoonaaday tahay war hooyo banaanbaxaas ka hadlayso hadalkeeda lala wada qiirodayna waxay tidhi maalin walba wiil arri aan qalli hilibkeeda ku soo korinnay oon wax ku soo barnay in horteena bilaash loogu dilo ma aqbali karno warnamiyo reer galmudug weliba laka hamadi jiray dowladiidnoo iyoyin laakiin shalay banaanbaha markaan dhegaysiya dadkii hadaleen dhon wali ereena dowladda galmudug garabteegana falalka dheewal ku qabatoy marka reer galmudug oo dawlada taageersanna leeyiin daaciyo nabadeedana agdeenaalka dayidoy waar walla weynay somalilan dhibta ka taaganaya cidda ka dambaysa waa la garanayaae idinkayaa isku kiindiraya aryaadhaha kale maanay qaraash ka moogi qoonbaxshe qaylaadu waa qaareen shabaab qarash ka moogi qoonbaxshe qaylaadu waa qaareen shabaab war kalemaanay war ma haysaane ciyaartooydii soomaaliya ee shaniy toban jira dhalinyarada atay dhigeen maanta waa la yaabay gool iyo guulmaana tiraahad war ma haysiin maxay tahay warba shimcuu horaa bannaanbixi guul ama geeri war xooga dalkiiyo halgamayaasha dhan waxay isticmaalaan eh. guul ama geeri war wejiga labaada dagaalka shabaab eh. gabal dhacaa loo bixiyey aryaama hadda anaa godadki loogu galay war kalemaanay dad falanaa tihiin eh. ciyaartooydii soomaaliya waa guulaysataan idiin hiri aryaha shabaab wax lagu cayaara waa astaahilaan oo hadda gooja caddaan la soo galay miyaana leedihiin maw hadda maxaabiis galaa ka dambaysay warrag weligiisuu dagaalami jire cayaartooy guulaysataan laydiin sheegay hayaay war malaha somalilan waa la taagay warwaaqlow adna aadan waata koonfur ku mashquulshaye eh. xaaladda lama socota miyaha war kalamaanay waxaan loo joogin baad ku meeraysanaysaane eh. ciyaartooydii soomaaliya waxay ku durduriyeen ciyaartooydii ruwanda eh. hal iyo eber bayna ku tumeeniya awood markay ciyaartii dhammaatana sujuuday la wada dhaceenoo salaaddii duur bay dukadeen hadda laba waajibaa ka dhacay war miyaa yaalla adduunkaa laga daawaday aryaa adigu ninka fartaan doonaan qoraandhaha ayaa tahay dadka kale waxa noo sheegeen war cabdulow ciyaartooyda soomaalidu inay guulaysatay waa xaqiiq ewalmaa shaki iiga jira ciyaartooydeennu shan iyo toban jiryaalay ahaayeene labaatan iyo shan jirrada didibirsan maxaa looga hor keenay waariyoko dibirsan baa lagu durduriyey maxaa kaa galay warbow ciyaartooydu aad bay u wanaagsanaayeen eh. ma reer buntland bay u badnaayeen war bashiiru ciyaarihii gobollada markii hal gool lagaa dhaliyey waadigii yidhi puntland soomaaliya saatan tan uga sii mid ahaan mayse eh. markii la guulaystana maadaa sheeganaya war madaxweyne dini baa hore wuxuu yidhi ammaantaa naloo daayo war wallo weynay qaranka somalilan eh. wax kale iska daayo oo ciyaarihiina ma laga magnuucay war kabtanka xulka qaranka soomaaliya reer burcaa waar maqadari baa lagu bedelay war kalemaanay war ma haysaane madaxweyne xasan sheekh isagoo gacani u shakaalan tahay wararkuna sheegayaan in garabka laga qalay xantuna ay sheegayso furimaha in wax ka soo gaareen ayuu sacuudiga wuxuu uga qaybgelayaa saddex shir mid dunida islaamku u dhexeeyaabaa la yidhi midna jaamacadda carabta xaaladda falastiin baana looga hadlayaa shirka saddexaadna sacuudiga iyo afrikuu u dhexeeyaabaa la yidhi marka calaa kulli xaal yaanan war idinku daaline abiy axmed oo laftirkiisu furintiisa ka dagaalamay markuu arkay madaxweynaha soomaaliya oo furunta ka soo baxay oo gacani usha kaalantahoo dhaawaca eh. oo timihii iyo garkiiba ku baxeen eh. ayuu inta yaabayoo wuxuu yidhi eh. dagaalkan tigree kula jiray ilaa ciyaar ciyaaroba ahay oo hadda xasan maabii ka yaabay warba hadda madaxweynuu furinti ku laabanhayaa war madaxweyne xasan sheekh wuxuu hore u sheegay isaga iyo khawaariijtu dalka inaysan wada joogayn marka furintiinuu ku laabanaya waa iska cadda wadammadii carabtu markay arkeen madaxweynihii aad moodda in xabsi laga soo daayay gacanna u shakaalan tahay yaabay war miyaayaan war madaxweynaha somalilan shirarka carabta ma lagu macsuumay war kalamaanay war ma daadadkii weli karoy sii socdaanaa la yidhi dadka ku dhintan ugu yaraan soddon qof ayaa layidhi amba waa ka badan yihiin gurmadka socday iyo dhibaatada taalwax isku dhow maahaana la yidhi hadde qof kastoo soomaaliya oo damiir leh ummaddeena dhibaatadu haysa wuxuu u qaban karo waa inuu u qabtaa war dadka daadadka ku go'doonsan loomaba tegi karee sidee loogu gurmanaya war taleefoonka kulaad wax uga tuurto waxaad awooda la qabaa lagu yidhi wurdhulka daadadku kusoo rogmadeen waxa ugu daranaa la yidhi gobolada gede iyo bay jubbada hoose naftarkeeda war baan lagaayna waxa layii masiibadu waa ka jirtaa saare xamsana wuxuu sheegay labaatan degmo oo soomaaliya ka mida ah in dhibaatada daadku saamayn ku yaalatay hadda ilaahay ummadeenna ha u maciino iyaduna ha isu macinto haddaan isgargaarna rabbi waana gargaaraya war kalemaanay war ma haysiine beesha laxaada caalamka ee soomaaliya ay joogta howsheedii ay soo rogaal celiday war matendhadii baa layska waay muqof iyo cod bay diidahayaan war bashiiroo war ma haysiin madaxweyne deni maanta waxaa la kulmay ergeyga qaramada midoobe waxaana loo malaynayaa inuu u sheegay howsha aawadda shalayad farmaajo ka diidayey dadku meeshay rabaan raac wardani raax ku raaci maayee haddaad raaci weydo waa lagu raacsihama ku dareen umow haddamayagaa odhan kara war mucaaradka deni ka soo horjeedo kulmayna waxay dhaheen nin digteetarshibihii kursiga daa ma qaayiboe doorashana ma yeelo sharciga wuu u darnaa jiray deni baa bilaabay dhaheen shalay dagaalkii naw war madaxweynihii dalkiiyo inanka yuutubka kala garan waayeen war kalamaanay war ma aysiine maanta waxaa la yidhi waa maalinta iskaabulada adduunka war waxaan maqli jiray iskaabuloy iriddaa ku oy war iskaabula annagaa ku duqowne qaramada midoobey waxay dhaheen adduunka shiinaha ugu iskaabulo badan war annagaba iskaabula nuguma yaree waxaan ku dhihi lahaa eh. ninka raga markuu beed dhistuu dhab u baraaraaye eh. markuu boqoraddu mar guursaduu ciil ka baxayaaye eh. raalliya markii ay bishuu qurux badnaadaaye waa busaaro doobnimo ninkii taa naf bidayow inaad guursataa kuu bannaan laguna baantaa